qaala almusanifu raximahullaah matnigii buu ka hadlahayaaye fa in saqadat ilfaa'u fa'du hadday dhacdo bacda talabi waqusida loolana jeedo aljazaa'u jusima naxwu qowlihi tacaalaa qul tacaalow atlu wa shardu ljasmi bacda annahyi sixatu xuluuli in laa maxallah naxwu laa tadnu min alasadi taslam bikhilaafi yaakuluka wayujzamu aydan bilam naxwi lam yalid walam yuulad walamaa naxwu lamaa yaqdi wabilaami walaa talabiyatayni naxw liyunfiq liyaqdi laa tushrik laa tu'aakhidna watajzimu ficlayni in waidmaa waayun waayna waannaa waayaana wamataa wamahmaa waman wamaa waxayumaa naxwu in yasha yudhibkum man yacmal suu'an yujza bihi maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na'ti bikhayr wayusama alawlu shardan wathaanii jawaaban wajazaan waidaa lam yaslux iljawaabu limubaasharati aladaati qurina bilfa naxwa in yamsaska khayrin fahuwa calaa kulli shayin qadaraw biadaa biidaa alfujaa'iyati naxw waidaa tusibhum sayi'at bima qada biaydiihim idaa hum yaqnatuun sharaxii shiikhu wuxuu yidhi lamaa goortii inqadaa uu dhammaaday alkalaam war laga waramo calaa maa shay yansibu ficla mudaarici ficilka mudaarica kordhiga sharactu waxaan gudagalay fil kalaam inaan ka hadlo calaa maa yujsimuhu waxay reebi jiray ficilmudaaricreebaya waljaasimu waxa wax reebaanaa ficilka reebaana darbaani waa laba qayb wajaasimun lificlin waaxid hal ficil wax reeba wajaasimun lificlin iyo mid reeba hee laba ficil reebay faljaasimu lificlin waaxidin hamsatu umuurin shan arimood ayaa fal ficil reebta axaduhaa adalabu meesha in wax la iska dalbay yaa ficilka wuxuu reebaysaa ficilkii tusaale dalab maxaa ka wadaa wadaalika dalabku yaa annahu waryashaaniyo idaa taqadama haduu noo soo hormaro weeye lanaa annaga lafdun er- eray eraygaasoo daalun ku tusinaya calaa amrin ku tusinaya amar soo jeedid aw nahyin ama diidmo aw istifhaamin ama hee su'aal weydiin aw gayri daalika ama intaas waxaan ahayn oo ka mida min anwaacid talabi ka mida shardi kaasoomaa horta dalab baa hormaray noocuu ahaaba kadibna wa jaa'a bacdahu gadaashiisa waxaa yimaaday ficilun baa yimi ficilkaasoo mudaaricun ah ficilkaasoo mujaradun laga dhartiray min alfaa'i faau sababiya laga dhartiray haye wa qusida bihi loona jeedo ficilkaas loona dan leeyahay aljazaa'u abaalmarin inuu noqdo saddex arrimood baa meeshan yaal arrinka koowaad wuxuu yahay walaalayaa horta hadalku waa inuu ka bilaabaa dalab dalabkuusu saddexaba ma ahayn saddeeddii mid ka mid mida ah, nahyi iyo amar iyo duco iyo su'aal iyo dolkrisos cardi iyo taxdiid soo garamaysaan waa inuu dalab ka bilowdaa dalabka gadaashiisana ficil mudaarica oo fa aan wadan inu yimaad hadduu fa wato yani muxuu u diidayaa inuu fa wato yaah nas buu noqonayaa haa haa afan somaan tacaal haye maxaadaan dhao fiiri aqbil soo ficil amar soo dalab maahan aqbil ah waa in uu ka dambeeyaa ficil mudaaraca oo fa wadan fadalshayga waa faadee faa u wadan sodobaba shardi ma ah. shardiga saddexaad waqusida bihi aljazaa ficilkaas fa'da ay ka maqan tahayna waa in uu tilmaamaya abaalmarin waa inuu u yahay ficilka hore shayga hore dalabka la isdalbayo waa inuu abaalmarin u yahay dano aqbil kaalay abaalmarintaasins maxaa weeye ukrimka soma jeede ukrimka inaan ii timaadaahi abaalmarinta ka helaysaa maxay tahay yaah karaamayn aqbil ukrimka marka aan kala gurno horta aqbil dalab maya dalabu amrin soo maa right so dalab maa labo maxaa ka dambeeya ficil mudaarica oo bilaa fa'a shardiga waa buux saddex ficilka mudaaracoo bilaa fa'da ah waa in uu tilmaamayaa inuu yahay mukaafao iyo abaalmarin inuu u yahay hee dalabka warkama ku dhacay saddex shardi wey fa inahu warya shanii yakuunu wuxuu noqonayaa mudaaracaasi marka majzuuma mid lagu reebay bidaalika alabi dalabkaa meesha yaala maxaa dhahaysaa ficilun mudaaricun majzuumun hee bialab istifhaam kuu yahayba limaa fiihi waxaa ku jira daraaddeed limaa fiihi waxaa ku jira daraaddeed oo ahee min macna shardi macnihii hee shardinimada macnihii shardinimada waaya de in a shardiya soo wax ma reebto maxay wax ku horaysa soo shardiya maa maadaama macnihii shardinimada uu ku jiro yajzimu lmudaarica mudaarica wuu reebayaa warkaa ku dhacay soomaa waaya abaalmarina maxaan ka wadnaa wanacnii waxaanu oola jeednaa biqasdiljaza markaan leenahay annaka adiga waa adiga hadde tuqadiruhu waxa u qadaraysaa hu mudaarica reeban musababan inuu yahay natiijo ka dhalanaysa ama sabab ka dhalanaysa calaa daalika almutaqadim dalabkaa horeeya warkabaa kudhacay soo maahan way kamaa sida anna jazaa'a shardi yaa kamaa sida buu yidhi hee anna jazaa'a shardi soo uruuri marka ma boode kamaa ana jasaa'a shardi shardiga abaalmarintiisu musababun mid natiijo ah uu yahay markii laga fiiriyo can ficli shardi markaan dhoday in taqum in caqumtaa dambe xagee bay ka dhalata shardinimadaa inaad u istaagto soo maahan sidaasi la mid ah ayaa ficilkan reebanina wuxuu yahay natiijo iyo sabab ka dhalatay dalabka meesha yaal wadaalika anhas qowlihii tacaalaa wey qul leh nebi maxamedow tacaalow kaalaya atlu aan akhriye eh haa tacaalow kaalaya atlu aan akhriye eh soo ma jeedid tacaal waa ficil maadiya waxaan ka wadaa ficil amaro wey tacaal maadina ma noqdo mudaaricna ma noqdo waa fahamta soomaacan weligiis waa amar tacaalow kaalaya catlu aan akhriye ah waxaa hormaray aalabu in wax lagaa dalbay baa hormartay wahuwa tacaalow soo maa wa ta'ahara waxaana dib dhacay almudaaricu mudaarici almujaradu laga dhartiray min alfaa'iwahuwa hee atlu waqusida atludaasna waxaa loola jeedaa aljazaau baa loola jeedaa bihi iltisa abaalmarin idil macnaa waxa weeye tacaalow kaalaya fa in ta'tuu haddaad timaadaan atlu calaykum waa idinku dul ahrinayaa oo shiikhow yaa maxaa u dhihi fain tacaalow atlu haa maxaa yeele tacaal maadina ma noqdo amarna ma noqdo waa fahamta soo maadina ma noqdo amarna ma noqdo saa soco marka tacaalow kaalaya haye fa in taatuu atlu waan akhrinahayaa calaykum fa tilaawatu haddaba akhrintu calayhim waxa lagu dul akhriyaa musababatun waa midahee natiijo ka dhalatay maxay ka dhalanaysaa can majii'ihim inay yimaadeen soo maahan inay yimaadaan falidaalika sidaa daraaddeed ayaa jusima waxaa la reebay waa la reebay wa calaamun jismihiina xadfu aakhirihi wey wahuwa lwaaw wa qowl ibnuqays wuxuu leeyahay qifaan abki min dikraa xabiibi wa mansilii bisiqdi liwa bayna dakhuuli faxawman ibnuqays sidiinu guri garanaysaa boosa inuu cabirayaa moodaysaa wuxuu yidhi qifaa istaaga labadow laba saaxiibadiisu la hadlaya qifaa istaaga nabki aan oyne min dikraa xabiibin mid la jecel yahay ay min dikraa xabiibin ay maxbuubin wey min dikraa xabiibin ay maxbuubin mid la jecel yahay xasuustiis iyo wa mansilin guri xasuustiis gurigaasoo bisiqdiliwa siqdiliwa meesha ku yaala bayna dakhuuli dakhuul iyo faxamali meesha layihahee u dhaxeeya marka guriga waa cabirtaa mustaqdila markii la yidhaahday waa isaga filnay gurigan xaggaynu in la sheego sooaas maa lains wax ka baqayn la sii garan waaye yaa mrulqays guriga noshaas gurigii islaanta jecleed wey maha guriga leeda adugu gurigii islaanta wuxuu u jecelyaa islaanta gurigeediibu xifdiye markaasuu yidhi waa intaa kadib waag bisiqdi limaa bayna adakhuuli fatuudixa falmiqraad waa goobo kale wuxuu gurigaasi bisiqdilimaa buu ku yaalaa hagee buu udhexeeyaa <laughs> bayn dakhuuli faxawmali iyo fatuudixa iyo afarti gees buu tilmaama bayna dakhuuli iyo faxawmali iyo fatuudixa iyo lam yacfur asmuhaa buu yidhi gurigaasi ma baabi'in sababuuba bi waaye samaana soo wareegaya limaa naasajadhaa wixii ku dhabatay darteed oo minhaa januubin wa shamali daruurtii iyo dabeeshii waqooyi iyo tii koonfureed tan waqooyi markay saa ku dhacdo boor bay saaraysaa gurigii haraadkiisii ii sheeg haraagiisi soomaan januubtii baa imaanaysa boorkii ka qaadaysa buu ku leeyahay marka gurigu marnaba hee maba aasmayaba gurigi buu cabirta odayu marka qifaa nabki qifaa soo ficil dalab maah nabki soo ficil mudaarac ma sababu qifaa in la istaago ya natiijada ka dhalanaysaa maxay tahay ooyinta soo maahan marka waa musabab sababta istaaga loo istaagayaa waxay tahay in meesha lagu ooyadee saddex shardi marka ku haynaa fa lama socoto dalab baa ka horeeya waana natiijadiiyo sababta waa shaygii sababta u noqday istaaga weeye ama natiijadii kasoo dhalatay in la istaago wa taquulu waxaa dhahaysaa iitini ii imow okriimka aanhu karaameeye wahal ta'tini ma ii imaanaysaa uxadidka aan ku warame walaa takfur warhoy ha gaaloobin tadkhuliljanna jannada agashide mhm. inaadan gaaloobin natiijada ka dhalanaysaa maxay tahay inaad jannada gasho soomaan intaan war kuu sheegay walow kaana almutaqadimu waxaa hormaray hadduu yahay nafyan diidmu hadduu yahay nafyigu dalabka ma ka mid ahayd yaa nafyigu dalabka ma ka mid ahaa ka mid ma ahayn ka mid ma ahayn nafyigu wax gaaruu ahaa iyo dalab sideeda iyo nafyi gaara sagaal isku ahaayeen kala gur marka baasha haddii marka laadi ee ficilkii uu ka hormaro nafyi uu ka hormaro aw amase khabaran muhbatan war aan nafyi iyo dalab toona ahayn hadal caadiya ah khabar haddaa maqashay waa maa الصدق sidqa walkadib yaa hadal caadiga ka hormarayoo sugan oo diidme iyo dalab toonaan ku jirin lam yujzam lagu reebimaya alficlu bacda ficilka lama reebayo ficilka hee la reebi mahaayo falwalu waa nafyigiiye naxwu qowlika wey maa ta'tiina ma noo timaadid niyahow oo tuxadiunaa aa noo waranta markaa niyo nin noo warama ma tidi calaayi xaal maa ta'tiinaa niyo nooma timaadidoo tuxadiunaa oo aa noo waranta markaa ma wajidho wey macno haddaa xaggaa fa geliya maxaa dhahaysaa maa ta'tiinaa fa tuxadianaa soomaan hadda fa'du way ka maqan tahay meeshii dhanawey jismadana ma gaadhin in la godo bay ku laabatay maa ta'tiinaa nooma timaado niyaho oo tuxadinaa noo waranta marka birafci tuxadinaa wujuuban waa waajib buu yidhi maxaa yeelay sababtu maxay tahay meesha dalabbahee ma yaal taasaa meesha ka saarta walaa yajuusu ma bannaan laka jismi inaad reebtin ma bannaana waqad halada wuu ku gafay fii daalika arrinkaa inuu reebay saaxiibuuljumal baa ku gafay wuxuu yidhi halkaas waa reebantahay buu yidhiyo waxaa layidhi ma reebna baa layidhi warkaa waa ku dhacay soo maa aani qaybta labaad waa qaybtay oo tusaalaha labaad oo khabarkii muhbatka ahaa wey anta adigu ta'tiina waa noo timaadaa haye tuxadiunaa waana noo warantaa anta ta'tiina niyo adigu waa noo timaadaa soo khabar maahan dee runna waa noqon kartaa beenna ee eh? way noqon kartaa khabar waxaa loo yaqaanaa wixii run been qaadan kara way fahamta soo maahan anta tuxadiniyo waa noo sheekaysaa anta ta'tiinaa waa noo timaadaayo tuxadiunaa waa noo warantaa markaa may tuxadiu wey tuxadiunaa maxaa idii qoran taxadiunaa taxadiunaa ma jirto tuxadiunaa yaah war haye muxuu qorayaa idinka isku noocaa tihiine soo jeeda maxamuud haye wuu goda maah dee inuu godo waay aslan uu khalkhala baalka yah tuxadiun birafcid wuxuu ka wadaa uduu ka wadaa birafci tuxadiunaa wujuuban biitifaaqi naxwiyiin xaggan soo uur soo fiiri meesha mas'ala taal kitaabku wuxuu leeyahay ficilku kitaabku wixii dalab ah wixii dalab ah ayaa hee ficilka ka dambeeya la reebayaa soo maa muxuu yidhi wixii aan dalab ahayn ama diidmo ama muhbat ha noqdaana wax la reebaya haba yaraatee ma jidho waxaa soo kacay ninka la yidhaahdo jumal saaxiibuljuml sajaaj baa soo kacay sajaaji markaasuu wuxuu yidhi wuxuu yidhi markaa maya waxaan ka soo reebaynaa ta nafyiga leh waa la reebi karaa buu yidhi maxaad dhahaysaa markaa maa taatiinaa tuxadithnaa kuwii hore wuu ogolyahay dalabkii wuu ogolyahay muxuu dalabkii raaciyaa sow nafyigii waaya maxaa soo haray maxaa ku soo haray marka muhbatkii marka muhbatka in aan la reebin waa laisku waafaqsan yahay wixii dalaba in la reebana waa laisku waafaqsan yahay tee laisku diiday nafyigiiba kitaabku muxuu yidhi lama ogola jumalna muxuu yidhi waa la ogolyahay marka sheekhu saas uu khalday halada fiih waaya wa amaa qowla carab haddaad tidhaahda wixii eh, muhbad ah lama reebi karo in la godaa qowlka carabta maadaama uu eeg markaa naxweye sarfay barnaamija la gelayo istimdaadka iyo adilada xagga lagala yimaado iyo sunnaya kalaamul carab ama gabaya ama nafri ku dunaada soomaan waxaa lasoo helay war carbeedoo sidaan u dhawaaqaya wa amaa qowla carab ah itaqilaaha ilaahay ka cabso itaqilaaha ha ka cabsado imru'un qofi yah ittaqallaaha haa ittaqallaaha alluu ka cabsaday imru'un qofibaa alla ka cabsaday oo facala alkhayra khayrna waa sameeye hayaa ku xiga yuthab waa laga abaalmarinayaa <laughs> meesha dalab ma yaal maxaa yaal meesha hadal caadiya ittaqallaaha imru'un soo maahan hadal caadiyaa yaal haddana maxaahayd shaygan wax reebaya waa in dalab ka horeeya soo haye soo isma diidana qowl carab weeyo wixii adilada geli jirana waa tahay maxaa la samaynayaa mar waxay yidhaahdeen dhegeyso yuthab calayhi biljasmi waan reebantaha yuthab fawajahahu miyaa fawajhu qaabka aan u jihaynayn udhiganaa waxa weeye anna itaqallaaha yafacala wa in kaana haba ahaadeene ficlayni maadiyayni haba ahaadeene daahiruhumaa oo daahirkooda muuqaalkooda alkhabaru yacnii wax maadiya uu yahayba ha ahaadaane ilaa laakiinse anna almuraada ujeedka bihimaa laga wadaa adalabu weeye walmacnana macnahu ittaqa allaaha macna waxaa weeye liyataqillaaha allaha ka cabsado imru'un qofe allaha ka cabsado waliyafcal khayra khayrna ha sameeyo qofku intaa hadduu sameeyana yuthab marka erayadan ittaqallaaha iyo facla waa maadi khabar bee tilmaa khabar maxaan ku sheegnay runya been soo maa laakiinse macnahay faa'iideynayan baa wuxuu yahay macno dalabi ah marka xagee marka ka ansixinay baasha wa in kaanaa maadiyayni fa inna macnaahumaa dalabun warkaa waa ku dhacay soomaan maadiba ha noqdaane macnaha ay faa'iidaynayaanba wuxuu yahay macno dalab ah liyattaqi bay la macno tahay waayahay qur-aan maxaa ku jira waladiina yatawafuuna minkum yadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna yatarabasna sida cadigamaaa weye yatarabasna way sugayaan soomaan macnaha w yatarabasna ha sugaan wey macna amar bay wadataa soo jid yatarabasna hee ha kortaan ha sugaan ee meesha maxaa yaala ficil mudaarac maxaa ku macnays amar tanna saasoo kale weeyaan wakadaalika sidaas eeg khallibaale sidaas inaan ku macnayno ittaqa allaaha wa facala inaan dhahno macno dalabuu sitaa xagee caddayn uga haystaanmaa shiikho waa fiican tahay low yucda annaasu bidacwaahum la dacaa rijaal amwaal qolsm somaa sheegaso looma baana shiikh waxaa tidhi ittaqa allaaha macnaheeda waa liyattaqi illaaha facaala lkhayrana ifcal ilkhayra weeye saasaa marka yuthub loogu ogolaa in la reebo xagee keenta caddayn caddayn keen Ah, lskama socdee cadaynta kuu keenaya kamaa fii dalika arinkaasna waha cadeenna waa ah fii qowlihi tacaala oo kale hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliimin tu'minuuna biاllaahi warasuulihi watujaahiduuna fii sabiili illaahi biamwaalikum dalikum khayrun lakum in kuntum haye taclamuuna yafir lakum yafir bay reebantahay waatan fa tujzamu waa la reebayaa yaqfir waa la reebayaa liannahu maxaa yeelay jawaabun wuxuu jawaabu yahay liqowlihi tacaala wuu jawaabu yahay tu'minuuna billaahi ilaahay waa rumaynaysaan taad miyaa u micnaanaysaa maya waa tan likownihi maxaa yeelay fii macnaa aaminuu wajaahidu weelo macno tahay tu'minuuna billaahi ilaahay rumeeya taas wey macnaheedu watujaahiduuna fii sabiili ay jaahiduu ku jihaada fii sabiilillaahi ku jihaada inta haddaa qabataan hee yakfir lakum markaa markaa ma ku dhacay su'aal isweydii shiikhow meel baa afka noo saartay hal adulluku maxay faaideynaysaa maxay faaidenaysaa adullugu istifhaam soo maha istifhaamka muxuu ka mid ahaa muxuu ka mid ahaa dalab maxaa tuminuuna tujaahiduuna la aadaysaa macnal amri bay wataan hal oo dalabaa wataale ma ku xidhidba yakfir waxaa reebay hal oo dalabistifhaama ka horaysa maa tiraahi maxaaba tu'minuuna iyo howlaha hubgeliyey su-aal culus dibuu ku jawaabaya wuxuu yidhi walaysa uma ahan yakfir jawaaban lilistifhaami istifhaamka hal adulluku ma idin tusiyaa yaa jawaabu maaha buu ku yidhi aye sabab li'anna qufraana dunuubi dembi dhaafku laa yatasababu kama dhasho can nafsi dalaal in meel lagu tusiyo <laughs> haddaan ku tilmaanshikhe halkaas jidkaas maro halkaa maro wakaas gurigii wakaa ma ka dhiganta inaad gurigii gashay inaad guri gashay maxaa ugu baahanta inaad dhaqaaqdo soo dhaqaaqaeg dhaqaaqa aad eh, dhaqaaqayso ayaa sababu dukhuuli lbeyt ah mise tusida laguusoo tusaa sababu dukhuulilbeyta eh. maxaa ah dhaqaaqdhaqaaqa maxaa eh, mujarad in wax lagu tusaahi xukun ka dhasha male ilaa ficil la timaado marka waa ku dhacay soomaan marka wuxuu ku leeyahay hal adullukum dilaaleeg waxbay ku tusisay mooyaane meesha ficil lama qaban shaqo lama qaban marka shaqadaadoo aan qabanna eh, jannadii wataas saasaa laydinkugu dembi dhaafa ma socoto eh, waxbaa idintusaeeg maxaa qufraanu dunuub in dembiga lagugu dhaafaa yaa musababun can aliimaani waljihaad iimaan iyo jihaad buu ka dhashaa xagee ka dhasha in alla rumeeyo la jihaado walaysa can nafsi dalaala in lagu tuso shayga in lagu tuso kama dhasho wey macnuhu in lagu yidhaahdo hala jihaado oo ayadoaan ficil jahaala la imaan oo lagu dhaho hala hee ilaahay hala rumeeyo oo aan iyo jihaadba la imaan dembidhaaf ma ku heleysaa waa maya marka wuxuu ku leeyahay dhegaysta yakfir waxaa reebay tu'minuuna iyo watujaahiduuna oo ficil khabara ah oo bimacna hee bimacnaal amri oo dalaba wata warka ma ku dhacay taas ayaa reebtay buu kuley marka yakfir icraab ficilun mudaaricun majzuumun bialabi haa bialabi oo dalabkii meeye tuuminuuna tujaahiduna maxay tahay macnal tusaalahan muxuu kuu keenay sababta jawaabta iga jawaab daliil ahaan buu u keensaday yacni yakfir in lagu reebay macno dalabi yaa baa waxay caddeen u tahay buukood inuu ku dhaho baa waxay caddeen u tahay hee ittaqallaaha ittaqallaaha mru'un wafacal khayra macnal amri inay qaadan karto saasna yuutub loo reebay warkama ku dhacay waaya walow lam yaqsid hadduusan ola jeedin qofku bilficili ficilka uu keenayo ficilkii alwaaqici imaani bacdalabi aljazaa abaalmarin haddiisan ficilku ahayn imtanaca jisma asna lama reebi karo meesha dalab ha yaala hadduu rabo saddex shardea meesha yaal dalab waa inuu joogaa fa waa inaysan joogin ficilka meesha la reebayana qusida aljazaa waa inuu abaalmarintii yahay warkama ku dhacay meesha haddaysan ficilkusa abaalmarintii booskeedii buuxin karin dalab ha yaale hee imtanaca jismu lama reebi karo tusaale ka qowlihi tacaala khud ka qaad min amwaalihim ka qaad sadaqatan ka qaad sadaqadaasoo tudahiruhum fa tudahiruhum marfuucun way godan tahay biitifaaqi alquraa'i quraadii qur-aanka soo wariday magaranaysaa iskuraacida isku raaceen darteed waaya wain kaana haba ahaadee tudahiruhumtu masbuuqan mid laga hormariyey bialabi amar laga hormariyey huwa khud likownihi ahaanshaha uu yahay laysa maqsuudan bihi mid aan asaga loo jeedin macnaa laysa maqsuudan bihi macnaa hee macnaheedu yani laysa maqsuudan bihi macnaa in ta'khud li'annahu maxaa yeelay laysa maqsuudan bihi mid loola jeedo maahan macnaha ah in ta'khud minhum sadaqatan sadaqa haddaa ka qaado tudahirhum waa dahiraysa yani wuxuu leeyahay sadaqadaa ka qaadaysid yaa ka dhalan mayso dahiridda warkama ku dhacay uu leeyahay saasa u taallaa buu ku yidhi sababta maxay tahay haye wa inamaa uriidu macnaha loo jeedaa waxay tahay meeshan khud min amwaalihim sadaqatan sadaqaqaad sadaqadaasoo mutahhiratan soomaan sifa weeye markaa fa tudahiruhum sifatun lisadaqa weeye <laughs> walow qura hase ahaatee haddii loo akhrin lahaa biljasmi in la reebo la yidhaahdo hee khud min amwaalihim sadaqatan tudah hirhum hadii la dhihi lahaa alaa macna ljazaa lam yamtanic fi lqiyaas eeg wuxuu ku leeyahay haggan aayaddaas uma jeedaan horta qur-aanku waa sunna mutabaca waxba lagama bedeli karo waa fahamta soomaan marka wuxuu leeyahay shiikh annaga markii aan rabno ficil inaan dhahno waa ficilkani waa masuum bialab saddex shardi baa noosha noo yaalay saddex maxaa ayeen kow alab waa inuu jiraa fa waa inaysan joogin ficilkuna waa inuu qusdaljisaa soo maahan tusaalahan baa noo yimi qumidaan sadaqatan tudahiruhu qoraadii o dhan baa fiirina maxaa noo soo baxday markaa hee in kulli wada godayaan xaggaa marka maxaan ka fahamnay tudaahiruhum inaysan reebnayn ayib saddexdii shardi marka meesha yaalay qur'aanka aanka maadaama waxaa bedeli karin yaa waxaan idhi qur maadaama asaguba luuqadda carabiga saas u yahay waa in xal loo helaa xalka loo helaya waa tan baa layidhi saddexdii shardiga noo yaalay lafdigii qastul jazaa ah baa meesha ka baxay oo meesha aan macnahaan ka dhihi lahayn khud min amwaalihim sadaqatan ka qaad tudahirhum siday u daahiriso aan meeshaan ka dhihi lahayn macnihii jasahaasu garamaysaan meesha waa ka saaraynaa maxaan ku soo buuxinaynaa tudahirhum waxaan ka dhigaynaa sifatun hee sifo sadaqadu leedahay warkaa kudhacay soomaan marka de markii meeshan tudahiru markay xaraka godaala saaran tahay waa in shuruudii mid ka mid meesha ka maqan yahay marka maxaa laga maqnaysiiyey meeshii laakiin sida caadiga haddiisan qur-aan ahaan lahayn tudahirhum waa la dhihi lahaa buu yidhi qur-aankan waxba laga taaban karin oo sunna mutabacoo la soo dejiye ee tahaye laakiinse haddii carabi caadiya iska ahaan lahayd khud min amwaalihim sadaqatan tudahirhum waa la dhihi karaa wey oo qiyaaskii caadiga ahaa saddexdii way buuxinaysaa dalab fa ma jirto tudahirhum sababta in sababu tadhiir dee wa akhdu sadaqa in nimankala dahiro maxaa sabab u ah inay sadaqada bixiyaan soomaaan laakiinse aayadda sida u taala hadda waxaan leenahay sabab qasdigiibaa ka maqanoo macnihii markaangu fasirano eeg markaangu fasirayno macnihii qasdiga meesha waa ka saaraynaa waan soomaaan maxaan kusoo buuxinaynaa maxaan kusoo buuxinaynaa macno sifa ah mar rabaa ku dhacay soomaaan maxaan dhahaynaa khud min amwaalihim ka qaad sadaqatan sadaqadahaasoo tudahirhum maxaa diliilku waa li'anna hee li'anna aljumla bacda annakiraati sifaatun maxaa jumladuhu maadaana kira gadaashada yimaadaan waa sifo warkabaa ku dhacay soo maa cadeen buur waa inuu kuu sheega marka aayaddaa sadaqatan tudahiruhum ah buu wuxuu raba inuu ku dhaho qur-aanka hadda waxba laga bedeli karin oo sunna mutabaca ahe yaa hadii hadal caadiyo meeshaa iska yaalo ahaan lahaa qaacidadii way ku dhaqmi lahay tudahirhum waa shiikh maxaa cadeen haysta inaysaa ku dhici lahayd ma fahamsa inaysaa ku dhici lahayd hee maxaa caddayn u haystaad cadaynta buu ku keenaya kamaa quri'a qowluhu tacaala waxay la mid tahay buu yidhi ka qiraa'ati qowlihi tacaala oo kale fahablii min ladunka waliyan yariiunii birafci la akhriyey haye calaa jacla ayadoo laga dhigayo yariiunii sifatan liwaliyan laga dhigayo wabiljasmi baa la akhriyey calaa jaclin laga dhigay jazaa'an ilamr laba qiraaca soo aroortay buu ku leeyahay rabbi fahablii min ladunka waliyan yariunii in la yidhaahdo oo markaas yariunii yee la xukun noqoto sida kii horo ah khud min amwaalihim <laughs> horta mila fahamsa masalada khalibaalek fiir halka sadaqatan soo nakira maah weliyanna waa nakiro soma sinna war fiican yariunii iyo tudahirhum suma sinna habli mil hablii iyo khud min amwaalin suma sinna ayib daliilka waa inaad fahamtaa tudahiruhum ma soo aroorin qiraa'o tilmaamaysa in la reebo markaa maxaan ku daynay laakiin hadal caadi hadday ahaan lahayd taasba qiyaaska waa lagu ogolaan lahaa suma aanan dhihin yaa maxaa caddayn kuwaa ah baa lagu yidhi wxid waxaan caddaynaya wa ah aayad la soo helay oo labadii qiraa loo akhrinayo aayad xaggii amarka la mid kala ah oo xaggii nakirada shayga lamid mid kala ah oo ficil gadaasheeda isku nooca yihiinoo ficil madaawadayihin soo garanaysid baan soo helay oo haddana lagu akhrinayo labadii wejiba labadii wejiba marka wejigii tudahiruhum ahaa kii hore la macno tahay wejiga yarinii haddii la yidhaahdana jismi bay noqonaysaa wax tafciil muxuu yidhi birafci baa yariiunii markaa yariisan dil maxay noqonaysaa ficil mudaaric faacilkiisina waahee huwa waljumlatu alficliya fii maxalli nasbi sifatun li waliyan soo maa waaya qiraaco kalaa soo aroorta buu yidhi ahee hee yarinii icraab yarinii marka ficilun mudaaricun markayaan ficil mudaari mazuuman bialab soo maa marka haddaan dhahno yariiunii see ciraabina fahab lii ilaahayow iigu deeq min ladunka xaggaaga weliyan xigto midkaasoo yariiunii idhaxlaya suma jedid waa sifaa ku maceynanaysa markay godan tahay haye fahablii ilaahu iigu deeq min ladunka xaggaaga weliyan mid xigta ah haye yarinii ha idhaxleeh marka de sabab in sababuinuu dhaxalo oo cilmiga iyo diinta iyo nabadnimada ka dhaxlo maxaa keenaya in loo hibeeyo de magaranaysaa loo hibeeyo ayaa waxay keenaysaa hee oo taas hmm, amri wahaada arrinkaasi bikhilaafi qowlika buu khilaaf ku yahay aadhahaysid iitinii birajulin ii keen yuxibu llaha wa rasuulahu ilaahay rasuul jecel fa innahu tan tusaalahan laa yajuusu ma bannaana fii jasmi in la reebo yuxibu maxaa dhacay li'annaka adigu laa turiida uma jeedid anna maxabbata rajuli lilaahi wa rasuuli inuu qofkii ilaahay rasuul jecel yahay musababu inaa ka dhalatay ityaan in adi lagu yimaado <laughs> wainama arata waxaa ka wadaa keliya iitinii io birajulun nin mawsuufin ku tilmaaman bihaada sifaat eegday maxaa ka maqan tusaalahan soo ur hal mil soo bood maxaa ka maqan qusidal jazaa baa ka maqan inan eeg i'tiinii i laakiin soo dalab maahan yuxibu mafacil bay sida caadiga ah maxaa la rabay yoxbibde waa la furfurayaa ficilka markii ficilka mudaaric yahay sadan yahay oo la reebaya waa la furfurayaa waa soo maahan yuxbib baa la rabay lama dhihin maxaa la yidhi hadda yuxibu waay loo yidhi waxaan leenahay lianna maxabbata allaahi hee laysad natiijatan liityaani hada rajul ninka in loo yimaado natiijo ka dhalatay ma aha ninkan imaanshaha loo imaanayo yaa kama dhalan hee nin alla jecel inunka yahay yani ninka inaa u timaaday bimujarad inaa ninka u timaaday baa ilaaha rasuul ku jeclaatay miyaa macnuhu maya marka maxaa soo haray macnihii sifada ahaa inay ku micnaysa birajulin nin yuxibu llah fii maxali jasmi maxay noqonaysaa fii maxali sifatun lirajul kamaa turiidu fii qowlika kamaa turiidu kamaa turiidu sidaa aa u doonaysa fi qawlika ah itinii or ii imow itinii birajulin yuxib allaha warasuula soo itini maa waa imaansho tanna fiiri itinii ukrimka labada iti maxay kala duwan yihiin midna sabab weeye midna sabab maaha dee midna ficila ka dambeeyaa ka dhashay midna ficila ka dambeeya kama dhalanayo hadda iitinii ukrimka ii ima karaameeye natiijada karaamada in la karaameeya ninka xaga ka dhalata imaanshaha laakiinse ninka inuu nin ilaahay yaqaan ma wax ka dhalanaysa ninka inuu yimaaday maya maskaxda macta qofku inuu adeegsado weeyaan iitinii ukrimka biljasmi lianna alikraama lanna alikraama maxaa yeelay karaamadu iyo ismartiqaadku musababun waa mid natiijo ah ka ah canil ya akhrinaya baasha canil ityaani buu natiijo ka yahay wainamaa aradta waxaan ola jeeday tii horena i'tinii birajulin mawsuufin bihaadisma ninna tilmaamka waclam ogow halkan ma ku yuujinaa hada bilahi tawfiiq sal allah wslm ala nabiyina mxamed l ajmaciin